bismillaah habeenka dhoweyd oo arbacadii waxaan markaa nabi muuse ninkii uu ka guursaday oo nabi muuse uu ka yimid waxaa la ii sheegay dad badan waxoogay inay ka yar hadleen anugu kutub badan baan arkay weligay ma arag ninkaasi waa nabi wax yidhaha weli ma arag waxay kutubuhu qoran alrajul saalix ama sihiru muusa muuse sodog inta un baan anugu arg weligeed ninkaa waa wax nabi leh ma arag marka ma dhihi karo waa nabi midda kale eh, nabi shucayb iyada ma aha dad baa yidhaahdaa nabi shucayb buu nabi shucayb iyo nabi muuse saddex boqol oo sanaa udhexaysay ugu yaraan saddex boqol oo sano bataatanba nabi shucayb ma ahayn nabina ma ahayno haduu nabi yahay ninka nabigahe dadkiisii dhex jooga xoolihiisa wax waraabiya ma waaye wax u kaalmeeyo u khidmeeyo ma waaye midda kale hadduu nabi yahay nabi muuse inuu nebi yahay wuu ogaan lahaa marka ma khidmaysiiseenoo ai i raac ma yidhaahdeen hadduuna xataa ogaaninna diintiisu ugu yeedhi lahaa nabi muuse ila waa daae marka ninkaa waa nabi wax yidhi weligay ma maqan shucaybna isaga maba ahaynba waa looba marka intaasaan yaan raba inaan sheego bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allahuma salli wasalim calaa sayidina muxamedi nabi lamiyi وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله وحن كبلابينا آيات الصدن يسدين إلى آيات اللحدا إيا أفر وسورة طهوة نبي الله موسى وكيل الدري أله سبريي إلى هيو بريه بدن بو بريه waxaa kamid ah bariyadu bariye walaalkay haaruun ilaahu igu adkee waa markayga la wadaaji si aan kuugu tasbiixsano oo kuugu takbiirsano oo kuugu caabudno qaala alla wuxuu ku yidhi marka qad uutiita waa lagu siiyey sulaka su-aashaadii wixii aada su-aalatay waa lagu siiyey yaa muusa muusow walaqad manana waan galladaysanay oo waxbaan ku siinay caleyka dushaana maratan marra ukhraa oo kale mar kalena taa keliya ma ahe markaa ducadaadaa la aqbalay ma ahe waxyaabo badan oo kaleaan ku siinay walaqad manana waan galladaysanay caleyka dushaana maratan ukhraa maradii ka labaatan marka id waktiga waxayna aan u waxyoodnay ilaa ummika hooyadaa maa yuxaa wixii loo waxyooday oo ah anqid fiihi ku tuur fi taabuuti sanduuqa ku tuur faqdi fiihi sanduuqana ku tuur filyami badda falyulqihi lyamu baddu ha soo tuurto bisaaxili xeebtaa kusoo tuurtae eh? yaudhu yaakudhu waxaa qaadi caduwun cadow oo liii sugnaaday oo waalqaytu waan ku tuuray calayka dushaada maxabatan maxabo mini jacayl baan ku huye dadkao dhan ku jeclaada welitusnaca weliba in lagugu koriyo calaa cayni aragtidayda anigoo ku dhaqaalaynayo ku arkay in la koriyo fircoon baa wuxuu ree banu israiil waa kii caruurta laga gawrici jiray wiilasha gabdhahana waa la reebi jiray fircoon baa marka sir sir buu qabtay wuxuu yidhi war dadka haddaynu sidan kusii wadna way baaba-ayaane markaa waxaynoo khidmeeye heli mayne bal waxaana awal loo sii sheegay wiilkee banu israa'iil ka mid ihi inuu boqortooyada dumi doono awal loo sheeg wuxuu dadka u gowracayo waa sida waxaa la go-aamiyey marka sanadna aynu gowracno sanadna aan dayno yaa la go-aamiyey haaruun oo muuse ka weynaa sanadkii la daynayey aan dadka la gowracaynin buu dhashay nabi muuse sanadkii la gowracayey yuu ku soo aaday gabdhaha jiray guulwadayaalahoo haweenka uurkale iyo waxaa kormeer ku sameeya marka way walbahaartay markay dhashay muuse way walbahaartay hooyadii marka waxaa la yidhi intaad sanduuq samayso badda ku tuur waa waa togan la yidhaahdo niil la yidhaah meel marka yar gacana yaa fircoon gurigiisana ku dhaway halkaa ku tuur marka intay badgeliso oo daamir iyo wax marisay yay xadhig ku xidhay xadhig bay ku xidho markaasay sii daysaa markii ay cabsi dareento way sii daysaa markii kalena way soo celisaa way nuujisaa maalintii dambe xadhiggii ka baxsaday xeebtu marka lagu soo tuuray way qabteen marka sidaasay ku arkeen marka mar kale qabta gacantiisu caana ka nuuga yimaanay waa middaa marka id wakti baan ku cadliyo siino na sheegana ilaa waxaynaa ilaa umika aanu waxyoonay maa yuxawixi waa waxyu ilhaam ee nabiyad ma ahayn maxaa loo waxyooda aniqdi fiihi wiilka ku tuur fi sanduuqa ku tuur faqdi fiihi sanduuqana waxaad ku tuurtaa filyami badda baddaasu waa niil wey falyulqihi waxaa soo ridi ha soo rido waa amar ahaan laakiin way soo ridi weeye alyamu badi baa soo tuuri bisaaxili kusoo tuuri yaakhudhu dabadeedna waxaa qaadi caduwun cadow oo li aniga ii sugnaaday waa caduwun cadow lahu isaga usugnaaday waa fircoon walqaytu waxaan ku dultuuray calayka dushaada maxabatan jacayl dadku ku wada jeclaada oo mina xaggayga ka ahaatay iyo weli tusnaca weliba in lagu koriyo calaa cayni aragtidayda iyo dhaqaalahayga iyo raxmadayda lagu koriyo id wakti bay ahayd tamshii ay socotay ukhtuka walaashaa oo fataquulu ay ku tidhi hal adulluku ma idin tusiyaa calaa man yakfuluhu qof idinka faalo qaado idin koriya farajacnaaka waxaan kuu soo celinay ilaa ummika hooyadaa kay taqarra si ay u qabowdo caynuhaa ishada u faraxdo walaa taxsan aanay u murugoonin waqatalta waa dishay nafsan naf baa dishay waa tii uu ka cararay qatalta nafsan baa dishay fanajinaaka waan kaa nabadgelina min alami murugti wafatanaaka waan ku imtixaanay futuunan imtixaano kale falabista waxaad ku nagaatay siniina sanado toban bay ahaayeen fii ahli madana uma jita waxaa timid calaa qadarin xukun alaad ku timid qadar allo alluu inu ogyahay adigu saadan ku talakasanayn yaad ku timid yaa muusa meeshii waxay ahayd waxarabnaa calayhi lmaraadica markii maraadicdii loo dhiibay oo dee gabadhii wiilkii inuu fircoon inuu dul damcay oo waxa sidan u dayacan reer bani israiil inay yihiin buu gartay markaasay tii weligu inoo noqono caruur baynu ka dah sidii kaga barisay marka gabadhii waxay waxaa laysuu keenay gabadho badanoo nuujiya gabadh kasta wuu diiday waatay hooyadii ku tiri gabadhii bal day oo meeshuu wiilkii joogo suuratu qasas bal meeshii soo eg isagoo maraadicda oo dhan diido qof keliya nuugi waaye yay gabadhaasi u tagtay waxay tidhi maydin tusiyaa dad idin kafaalo qaado idin koriya waybana u baahnaayeen marka waxaa la leeyahay meeshan kuma taalle maxaad ku ogaataa la yidhiyo hooyaday naaskeedu waa dhiib bay tihi marka hooyadaana saasaan kugu soo celinay waa cadiyo lagu siiyey wey si isheedu u qabowdo u farxdo ilqabowga carabtu faraxay u yaqaanin waanay u murugoonin naftiina waa kaa dishoon kaa nabadgelin waa kii labada nin ays haysato mid reereeisraail ah. uu u yimid muuse muusena ina fircoon baa loo yaqaana markaasuu kii ree qobdi buu feedhay oo markaasuu yuu u dhameeyey qadaa caleyh kiibaa warkiibaa suuqa galay maalintii dambaa laba kii oo nin kala haysta u yimid markuu kusoo dhaqaaqu aturiidu an taqtulanii kamaa qatalta nafsa bilamsi uu ka warwaryo waa meesha la yidhaha doqon ha u kaalmayna hana kaalmaysan markaa wuxuu yidhi ninkiibaa ordayo marka nin mumina ah, mumino aali fircoon yaa in alqowma yatabiruun bika liyaqtuluuka ana min annaasixiin waa kuu nasaxayn iskaga carar buy muuse isagoo wadanka aqoonin oon weligii dee qaahire ee ka tegin iskandariya yunuus wadada ku dhacay ilaahayow meel fiican imari ninkii reer madiin waa ka u yimid ninkaas alrajul saalix baa la yidhaah sihru muusana waa la kii haddana dib u noqday marka sidaasay idb wti bal sheeg ama id wktiba ahad markiina cadiyada ku siinay tamshi uktuka walaashaa ay socotay oo fataquulu ay ku tiri markuu dadkii oo dhan diiday inuu nuugo hal adulkum maydin tusiyaa hal adulkum maydin tusiyaa calaa man yakfulu qof idinka faalo qaada haaho waa kii sidii hooyadii loogu geeyey marka muuse hooyadii way mahadisayo khayr bay hesho wiilkeediina way nuujisinaysaa ujrana way ku qaadan oo boqorkiiba ujira ka qaadan marka barwaaqayba u baxdayba farajacnaa waan kuu celinay ilaa ummika hooyada kay taqara si ay u qabowdo caynuhaa isheedu ay u farxdo walaa taxzan ayna u murugoonin waqatalta waa dishay nafsa naf baa dishay fanajaynaaka waan ku nabadgelinay min alqami murugtii wafatannaaka waan ku imtixaanay futuunan imtixaano badan imtixaanku wuxuu ka bilowday sanadkii wiilasha la gowracayay buu dhashay waa imtixaan baddaa lagu tuuray waa imtixaan fircoon baa gacanta loo soo geliyey waa imtixaan nin buu dilay waa ka cararay waa imtixaan madyan markuu tegeyna nin buu xoolo jir u noqday waa imtixaan marka dambe soo noqday markuu duursiinay maray waa marka waxyiga loo keenay marka imtixaanaadkaa badan buu maray falabista waad nagaatay siniina sanado fii ahli madyan eer madyan oo markeer wuxuu kuleesiiyey sideed sano ii raac fain atmamta cashra faman cindik markaasuu yii insha allahu marka ayama la jelan qadaytu mid uu dhameeyey tobankii baa layidhi uma jita waa timid calaa qadarin xugum allaad ku timid yaa muuse muuse xagga nabinimada wey waa timid oo meeshan duurisiina xugum allaad ku timid adu kumaad kala gashanayn wasanactuka waan ku sanceeyey waan ku sameeyey linafsihii naftaydaan waan ku sameeyey wey linafsii khalaqtuka linafsii baan kuu abuuray anigaad gaar ii tahay wey waanaa ku khidmaysiisanayo ku diraya wastanactuka waan ku sameeyey linafsii idhabtag anta adiga iyo waaquuka walaalkaa baayaatii aayadahaygan la taga walaa taniyaa ha ka daalina ha ka daciifina fii dikrii aniga dikrigayga oo dacwada markaad fulinaysaanoo socotaan dikri kaalmaysta laa ilaaha ila allah subxaana afka ku haya idhabaa taga ilaa fircoona fircoon u taga inahu fircoon daqaa wuu kibrayey faquulaa waxaad ku tidhaahdaan lahu isaga qowlan qowl layinanoo dabacsan lacalahu yatadakaru inuu waantoomaa laga yaaba aw yakshaa amuu cabsadaba nabiyulaahi muuse iyo walaalkii adigii walaalkaa tagaa la yidha aayadahan qaata mucjizaadkan waa ushii iyo gacantii cadaanaysay iyo dirigaygana haka cajisina dacwo iyo hawl markaad ku jirto iyo jihaad iyo wax lamida diriga allabaan afka laga qaadayn kaalmuu kuu noqon fircoon u tago oo wuu kibreye hadal jilicsan oo dabacsan ku dha hadal jilicsan oo dabacsan bilmata hadalahi ku dh yaa abaa mura waa kunyadiisa kunyada carabtu way xurmeeyaan ya abaa mura waxay ku yidhaha warniyah e, rabbi baa jira oo kulehe dee iska naariya cadaab baa kaa dambeeye hadalla saasaa lagu dhihi wey hadal dabacsan ku dhahaa lacalahu yatadakaru oo yakshaa marka alla wuu ogyahay fircoon inuuna waantoomaynin iimaano yeelanaynin qoladan dee haddii la diro oo la yidhaahdo kollaba idin rumayn maayo dee dacwadii socon mayso waa waa waxba faa'iido male dacwadii marka iyagaa lagu dhiirigelin waxaa suuragalay inuu idin soo raace orda haddaan sidaa la dhihina loo sheego layidha idin raaci maayo dee dacwadii faa'iida kuma jirto way iska joogayaan lacalahu yatadakaru inuu waantoomaa suuragala oo yakshaa u qaala waxay yidhahdeen rabbanaa rabbigayo inaa anagu nakhaafu waxaan ka cabsanaynaa an yafruda inuu nagu degdego oo ciqaab nagu dedejiyo caleynaa dushayada oo an yadqaa inuu nagu kibro oo na dulmiyo yaan ka yaabanahay qaala alle wuxuu ihi laa takhaafaa ha baqina inii anigu macakumaa micina anaa idinla jira asmacu waan maqlaa maqaalakuma maqaamakuma meeshaa joogtana waan arkaa waxba baqid yayna idin gelin buuri labadii nebi waxay yidhaahdeen ninkii fircoon ee jabaruudka ahaa ee belada ahaa waxaan ka cabsanaya inuu nagu degdego isagoon hadalbana weydiinin ama uu markuu nala hadlo kadib ee dhibaato noo geysto oo na dulmiyo allah wuxuu leeyahay ha baqina anaa idinla jira qowlkiina waan maqlaa meeshaad joogtaan waan arkaa wax baqdinihi yayna idin gelin waa kii maxamed markuu waardiye habeenkii u baahday wallahu yacsimuka baa layidhi nin nin baa u yimid eh, saacad bin abi waqaas unbaa ilaahay qalbigiisa ku riday bal caawa nabiga aada waardiye ka qabatay shanqadh baa la maqlay markuu arkay waardiye iga qabu yidhi markaasaa loo yimid oo layidhi wallahu yacsimuka yaa waxyigii baa yimid iska tag buui waa la ilaaliyey iska tag waa sidii oo kale markaa qaala rabbanaa waxaydh inana nakhaafu waxaan ka cabsanayna an yafruda calaynaa inuu nagu degdego oo na ciqaabo oo yadqaa inuu nagu nagu kibro oo na dulmiyo qaala wuxuui laa takhaafa haka baqina haka yaabina inii anigu maxakumaa micinaanahay waa idinla jiraa asmacu maqaalakumaa hadalkiina waa maqlaa waaraa maqaamakumaa meeshaad joogtaanna waan arkaa ifatiyaahu u taga faquulaa ku dhahaa inaa anagu rasuulaa rabbika rabbigaa labadiisii rasuul baa eearsil dir macanaa maca yaga bani israaiila dir walaa tucadibhum ha cadaabin oo dhibaatada ka daa qad jiinaaka waxaan kuula nim biaayatin mucjizad min rabbika rabbigaa ka ahaatay wasalaamu nabadgeliyana calaa man itabaca alhudaa hanuunka qofka raaca nabadgelya dushiisa ahaato ninkii fircoon ahaa ee ilaaha ahaa en lala hadli karin ee ruuxuu doonana dila ruuxuu doonana daaya yuu nabi koray ee qoomkiisana uu gumaysan jiray baa yidhi war rabbi baad leedahay rabbigaabaa na soo diray bay ku yidhaah maxamed hadduu sidiisii horeeyey cabsi baa ku dhacday markii horeba markuu nabi muuse u tegey uba isku kaajiba cabsibaaba ku dhacdayba marka dee wixii oo dhan uu ka soo daadaba cabsibaa ku beeray ee qaynuunkii uu ku dhaqmi jiray ma ahayn inuu waxaasoo kale ka qayb ma ahayn waxay ka bilaabeen dacwada waxay ka bilaabeen warta dadka reer israa'iil gumaysanayso hab qabyaaladeed buu xukumi jiray fircoon habka qabyaalada war dadkan aad gumaysanayso dee bal sii daayo faraha ka qaado cadaabka horta ka daa xaq baanu kuula nimido xagga allah wax kaaga nimid wasalaamu calaa man itaba ruda marka gaalada la salaamahayo assalaamu calaykum udhimayo asalaamu calaa man itaba ruda nabiyullaahi maxamed hiraqle markuu warqada u qoray assalaamu calaa man itaba ruda meelo badanuu dadku nabiyullaahi maxamed warqad u qoray assalaamu calaa man itaba ruda laakiin assalaamu calaykum la gaalada hadday haddaad ku soo baxdana waa kaan habeenka dhawed inaan sheegnay suuragal ma ahayn dadka gaalada aada isku wadayfada tihiinood yani de dad aan dhibaato iska ogeyn tihiin culimada qaar baale waa la salaami karaa gaaladaydaan dhib iska ogeyn laakiin eh, wax sida loo badan yahay waa mamnuuc gaal in la salaamo loo duceeyo mid baa nabiga salaamay yahuudaho asaamu calayka wadku dushaada ha aada wacalayka bu ku yidhi wacalaykum buu nabigu ku yidhi caaisha tiri wuxuu ku yidhi miyaadan maqlayn maxaa sawle anu waxaan ku yidhi miyaadan maqlayn buu wa calaykum wowdaa cadafkaa isku xidhaysa moogta faatiyaahu u taga u dhaha inaa anagu rasuula rabbika rabbigaa labadiisii rasuul baanahay nahay fircoonoo rabbi baad leedahay layidhi ka waran fa arsil dir macanaa maca iyagoo sii bani israaiila gumaysiga ka daa walaa tucadibhuma cadaabi qad ji'naaka waxaan kuula nimid biaayatin mucjizado min rabbika ka ahaatay waa gacantii iyo ushii waa laba aayadoode hadda biaayatina waa caam wey wasalaamu nabadgelin calaa man dushiisa ato itabacaludaahanuu ka raacay inaa anaga qad uxiya waa loo waxyooday ilaynaa xagga yaga ana alcadaaba cadaabku calaa man qof dushii inuu yahay kadaba beeni watawallaa xaqi ka jeedsaday taana way ugu dareen dacwadey way cabsi geliyeen waxay war qofkii xaqa ka jeedsada waa ahlunaare balota dadka nafaraha ka qaad rabbigaana fariin baan ka wadnaa balotod marka horeysay reer banu israiil faraha ka qaad kadibna cadaab baa jira cadaabkaa ka baqo dhaxle waa hadalkii jilicsana ku dhahla lahaa inaa anaga qad wuxiya ilaynaa waxaa nooloo waxyooday ana alcadaaba cadaabku ala man qof dushii inuu yahay kadaba beeni watawallaa jeesaday qaala wuxuu yihi faman rabukumaa rabbigiin waa kee yaa muusa muuso rabbiga anigu aan ogeyna sheegayso laa aclamu rabban hayrii rabbi anigu aan aniga ahayn ma ogiye rabbigaad sheegaysaa muxuu yahay xagguu jiraa ilaa anuu rabbi aan aniga ma ogeyn rabbigaan ogeyn xagguu jiraa qaala wuxuu ihi faman rabbakumaa rabbigiin waa ka yaa muusa muuse wuxuu ugu jawaabay qaala wuxuu ihi rabbunaa rabbigayo alladii kii weeye axdaa siiya kulla shayin shay la arka kulligii khalqahu suuradiisa iyo abuurkiisa uma hadaa hanuuniye wuxuu u sheegay macnaha waxay ka dhigan tahay samadan hadalladii ku yidhi waxaa ah kor yeelay dhulkan ma adaa ballaadhiyey nabaadka ma adaa soo bixiyey khalqiga faraha badan ma adaa abuuray fircoon waa adiga rabbinimo sheeganay marka shay walba abuurkiisiibuu siiyey bani aadamka bani aadamnimu ku abuuray xawayaanka xawayaan buu ku abuuray wax walba siduu ahaabuu abuuray wax walbana wuu hanuuniyey wax walba wuu hanuuniyey culimada qaar baa ku fasiray laboodki iyo dhadigiibuu isku hanuuniyey siday u wada dhaqmi lahaayeen qof walba maslaxadiisa xataa xoolaha maslaxadooda lagu hanuuniyo neefka adduunyadii meesha ilmaha caruurtii markuu soo dhasho wuu ooyo wax wax sii u baahan yahay wuu hanuuniye wey war waa keen markuu yidhi qaala muuse wuxuu yihi rabbunaa rabbigayo alladii ka weye acdaa siiye kula shayin shay khalqahu abuurkiisa uma haddaa masaalixdiisa ku hanuuniye qaala wuxuu yihi famaa baalulquruuni qarniyaalkii xaaladoodu maxay yihiin alwilaa'i hore wuxuu ka wadaa hadii rabbi ku soo diray uu yahay oo liiscadaabayo quruntii hore wax nabi oo loo diray jirinoo iyagoon waxba rumaynin halaagsamay iyaga ka waran bal kuwaa maxay noqonayaan siday noqonayaan bal kuwaa nooga waran ilan haddaad haddana leedahay war cadaab baa jira iyo soobixid baa jirta qurintoona halaagsantay een waxba rumaynin iyaga bal ka waran bal xaaladooda ka waran siday noqon qaal wuxuu ihi famaa baalulquruuni qarniyaalkii hore xaaladooda waa kuwa alulaahi hore qaal wuxuu ihi cilmuhaa quruuntaa cilmigeeda cinda rabbi weyn fii kitaabin bay ku taalla laa yadilu rabbii rabbigay ma maqnaysiiyo shayna ma maqnaysiiyo yani ma halmaamo macneed waxa weeye wax ka maqan oo araggiisa ka maqani ma jiro walaa yansaa allana ma ilooba bud wuxuu yidhi quruntaa hore waxay ahaayeen siday noqon doonaan ilaahay bay agta allaa buuli loox maxfuudkayna ku qoran tahay buuli dee wixii ilaahay uu gartana wuu cadaabi wuxuu doonana saasuu gele anu kama waramo alla wax ka libidhsan oo ka maqani ma jiro waxna ma wa tacaala cilmigu waa xaggaase ani lima qaaluu cilmuhaa quruntaa hore cilmigeedu cinda rabbii rabbigay agtiisa weeye fii kitaabin baynu ku taalla lox maxfuud laa yadilu rabbii rabbigay wax ma lumiyo oo wax ka maqnaadaa ma jiro wax waliba waa hortiisa walaa yasaamana iloobo alladii allah weeye rabbigay jacala lakum alarda dhulka idinka yeelay mahdan gogol wasalaka idiin sameeyey idiin dilaaciyey idiin dhex mariyey dhulka lakum idinka waanzala soo dejiyey min asamaai samada xaggeeda maa biyo ka soo dejiyey fa akhrajnaa waan soo saarray bihi biyaha sababtooda aswaajan noocyaal kala duwan oo min nabaatin nabaada nabaadkaasoo shataa kala duwan oo noocyo badana kuluu cuna marka oo warcow daaqsada ancaamikum xoolihiina daaqsada ina fii daalika arrinta waxaa ku sugan laayaatin adilo liulinuha caqlikum wa saaxiibka nabiyulaahi muusa allihiisii sii tilmaamay marka intaa faakhrajnaada waa allah hadalkaa yidhi faakhrajnaada alla yidhi hadalkaa horesu muuse hadalkiisbay ka mid tahay waa allaha dhulka gogol idinka dhigay aad ku noolaataan oo naxariis leho raxmad leh idinka sameeyey waddo dhex marta oo aan idinku gudbin buuro jarca iyo togog dhaadheer aan idinku gudbin samada biyuu idinka keenay nabaad baa soo baxay noocyo kala duwana cuna idinku cuna idinku midhihiis iyo daaqiisa cuna xoolihiinana daajista waa cajiib ninka caqliluma saa wuxu garan way aladii allah wey jacala lakum larda dhulka idinka yeelay mahdan gogol dhulku xataa hawadiisa waynu la qabsanayn ee bani aadamka caraa laga abuuray wasalaka idin dhex qaadsiiyey lakum idinka fiiha ardaa dhex subulan wadooyin oo meel walba aad ku wa anzala dejiye min asamaai samada xageeda maaan biyo ka dejiye oo faakhrajana aan soo saaray bihi biyaha sababtooda aswaajan noocyaal oo min nabaati nabaada shataa kala duwan kuluu cuna wixii dadka u cunama warcaw daajista ancaamakum xoolihiina daajista ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan la adilo waaweyn oo liulinuhaa aqle kuwa saaxiibka ah ee wadada markii laga hadlo meel waxa dhulkaa ciidda aho kore markii haradigeedii kor loo dhaafo meel eelafata la yidhaah waddo ma leh waana hawd buurna ma leh laagna ma leh markaasaad u mara ilaahay wadada qiimaheeda markaasumaad fahmi waxaa lagu maraa markaad joogto geed bidhaan aragoo dheeroo qurac ayaa tilmaansan geedkaasaad ku hagaag geedaha aad maraysana marna midigt kuna midigtaad ka mari kuna bidix haddaad kulligood isku dhinac ka marto waad habaabay geedkaa markaad tagtana ku kalaad sii tilmaanta wadadu qiimahay leedahay qolada eelafata joogtaa way garanayaan minaa ardada xaggeeda yaa khalaqnaakum idinka abuuray wafiiaa ardada dhexdeedaan nuciidukum idinku celinayna idinku aasayna wa minhaa ardada dhexdeedaan nukhrijukum idinka soo saarayna ardada xaggeeda taarata ukhraa mar kale nabiyullaahi aadam calayhi salaam caradaa laga abuuray inagana caradaa laga abuuray baa inagana linaga abuuray inaga lafteena caradaa lainaga abuuray dhacaankan uu ilmuhu ka abuurmayo ruuxu wuxuu dhacaankaa ka helay waa waxa dhulka iyo daaqa iyo ardada ka soo caanaha iyo nafaqada iyo waxaan dhulka ka soo baxa ardadaa laynaga abuuray marka inagana haddana waa idinku celin doonaa waad intaad dhimataan baad dhex gelaysaan haddana waa laydinka soo saari doonaa qiyaamaha markii la gaadho waa laydinka soo saari minhaa ardadaanu khalaqnaakum idinka abuuray oo caraa laydinka abuuray wa fiihaa ardada dhexdeeda nuciidukum idinku celinayna wa minhaa ardada xaggeeda nukhrijukum idinka soo saarayna taaratan ukhraa mar kale walaqad fircoon waan tusinay aayaatina aayadaha yagii kullahaa dhammaanteed fakadaba wuu beeniyey waabaa wuu diiday qaal wuxuu yidhi ajiitanaa ma waxaad noola timid niyo muuse la yidhaah litukhrijanaa inaad naga saarto min ardinaa ardadayada naga saarto bisixrika sixirkaaga yaa muusa muusow falanatiyannaka waxaanu kuula iman bisixir sixiroo milihi isagoo kale ah ee yeel baynanaa wa baynaka anagii adiga dhexdooda mawcidan ballan inoo yeel laa nukhlifuhu aynaan baajinin naxnu anaga walaa anta adigu makaanan meel inooga ballan dhig suwan oo siman oo dadku dhinac walba ka iman karaan dadka udhaxaysa fircoon waxaa la tusay aayadihii iyo mucjizaadka oo dhan wuu beeniyey markaasuu muuse uu la hadlayo wuxuu yidhi ma waxaad noola timid dhulka yagiina naga qaadato miyaad ma waxaad noola timid dhulka inaad naga qaata sixirka aad naga qaata sixir sixir buu ku sheegayaa anaguna sixir lamid a ah, dee saaxiriin baan ree sixirka waa culimadooda waa aad bay u xurmayn jireen hudayadu sixir baanu isaga lamid aanu haynaa buud e balbalan inoo qabo meel ballan inoo qabo oo adigu aadan ka baaqanin annana aanan ka baaqanin meel dadka udhaxayso dee dhinac wal oo meel fog ahayn oo dadka dhexdiisa ana ka qaba walqadar ilaah waan tusinay fircoon aayaatina aayadahayadii kullahaa dhammaantood fakadaba wuu beeniy abaa wuu diiday qaala wuxuu fircoon yidhi ajiitana ma waxaad noola timid muusow litukhrijanaa inaad naga saarto min ardina dhulkayaga bisixrika sixirkaaga inaad nagaga saarto yaa muusa muusow way dambaysaa yaa muusaade aayadaha dartood ba xagga dambe loo mariyey falanatiyanaka waanu kuula iman bisixrin sixiroo milihi isagoo kale ah un dhicin ee fajcal yal baynanaa wa baynaka annaga iyo adig dhexdooda mawcidan ballan laa nukhlifuhu anaan baajinin naxnu anagu walaa anta adiguna aadaan baajinin makaanan makaan inoo dhegday suwan oo dhexdhexaada qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse mawcidukum ballantiina yowmu ziinati waa maalinta ciidda maalinta quruxda yomziina maalinta qurux waa ciidda waa maalinta fayruuska iyagu ciidda ka dhigayaan waan yuxshara naasu dadkana waa in la shiriyo duxan barqin waa in ciida fayrs waxaa ahayd waa maalintii ee cashuura muxaram tobankeeda bay ahayd maalinta ciidooda ah berigii dambe fircoon la halaageyna maalinta cashuura bay ahayd tobankeeday ahayd berigii dambe la halaageyn wuxuu hi ballanteenu waxaa weeye waa maalinta quruxda ee ciidda ah ee dadkao dhan isu iman wuxuu muusu rabaa dadkao dhan inuu isu yimaaduu rabaa oo mucjizadu ay daahirto kulli dadkana waa laysu keeno midna ahayn waa qaala muuse wuxu uhi mawcidukum ballantiina yowma ziina waa maalinta quruxda ciidda ah fayruuska waa yuxshara naasu dadkana waa in la shiriya duxan waqti barqa ah fatawallaa fircawnu fatawallaa wuu jeedsaday ma aha fatawallaa wuu maamulay xeeladihii buu maamulay wey arsala fi lmadaa'ina xaashiriin wuxuu u diray magaalooyinka saaxiriinta wax ka soo kaxeeya yuu u diray meel walba fatawallaa wuu maamulay wey ee wuu jeedsaday ma aha fatawallaa wuu maamulay fircoon fa jamaca wuxuu uridi kaydahu xeeladihiisii oo dhan uma ataa ballantii buu yimid markaa markan wuxuu isu soo uruuraalayay saaxiriin fara badanoo aduu culimmada qaar waxay leeyihin dhowr iyo toban kumay ahan mid kastaba qaar toddobaatan bay yay ahaayeen bay toddobaatan saaxir oo midba midka kale ka daran yahay oo waxay wataan ulo iyo xadhko dahab iyo wax ay marmariyeen meesha lagu iman waxaa waa tog dix qoraxduna way kulushahay dadkiina sidaas u tuban yahay wixii de dahab la maberiyo masi wax loo ekeysa dhulka markiisa loo dhigo dadkii baa ka dhex dhaqdhaqaaqi oo dadka indhahooda iyo dhaqdhaqaaqi ina dhaqdhaqaaqi baa la mooday dadkii baa ka dhex muuqanaya meeshu waa meel saas qoraxduna kulushahay fatawallaa wuu maamulay xeeladihiisii fircawnu fa jamaca kaydahu buu uri suma ataa muusa wuxuu ku yidhi muuse weylakum warhoogooye laa taftaruu ha ku been abuuranina cala allahi alle kadiban been oo fa yuscitakum uu idinku halaago bicadaabin cadaab waqad khaaba waxaana hoogay man iftaraa qofkii been abuurto muuse wuxuu yidhi oo qoladiibuu waaniyo wuxuu yidhi wari alla ku been abuuranina ilaa waxan haddaad muujisaan oo dadku diin u arkaan de waad ku been abuurata ilaa wixii diinahoo dhan oo lala yimaado allah baa yidhi bay ka dhigan tahay ama xaqaatamayana ahaanin marka intaad waxaan dadku muujaa diin uga dhigtaan war allaha ku been abuuran ui ilaahayna ka yaabooy qaala la muusa wuxuu kuhi weylakum warhoogooy laa taftaruu ha ku been abuuranina cala allahi kadiban been oo fa yusxitakum idinku dabargooyo idinku halaago bicadaabin cadaab qad qaaba waxaana hoogay man iftara qofki been abuurta fatanaazacuu way doodeen oo way tashadeen amrahum amarkood baynahum dhexdooda waa saru najwa faqiina way qarsadeen waxaa laga yaabaa qaarkood inuu qalbigooda waxani ku dhacay yaa suuragal war maxaan ka yeel waxay warnukan haddaynu inagu ka adkaano dee waa nabi meh waa saaxir hadduu inaga adkaadana dee nabi aduu hadallay hoosta iska yidhaahden markii dambey la jahreen marka fatanaazacuu way ku murmeen oo way doodeen bay ka dhigan tahay amrahum amarkoodi warsaan yeella seenolman war ninkan xaaladihiisa war sidaa baynahum dhexdooda waasarunajwa faqiina way qarsadeen waxaa kamid ah waxyaabaha yidhaahda muse eh, waxay ku yidhahdeen fircoon aina lanaa la ajran in kunaa naxnu lhaalibiin bay ajri iyo xoolama leena haddaan qaalibiin noqono qaala nacam wainakum lameelsa ka maraysa fircoon haa buui weliba waa indilacsii bui baarlamaankaa idinku daray buui waa meesha xun ay ka maraysa fircoon cabsida haysa waay qaaluu waxay yidhaahdeen in haadaani hadalladay ku shireen bay ka mid tahay in haadaani labadani la saaxiraani laba saaxir weeye yuriidaani way doonayaan an yukhrijaakum in idinka saaraan min ardikum dhulkiina bisixrimaa sixirkooda wayadhabaa ay la tagaan bidariiqatikum sifadiinan almusal ee sarraysa sifadu waa maxay culimanimadan ay dadka xoolaha kaga qaadanayaan sifadiinanu rabaa inuu isagu la wareego waxaa kaloo lagu fasira bidariiqatun raggiina sharafta leh inuu intuu baabiiyo isagu sharaftii la wareego inaadaan ina baa la akriyay ina haadaani lasaaxiraani ina haadaani lasaaxiraani oo nuunka saa loo shado icraabtana way khilaafsan tahay misxafkana way khilaafsan tahay waana la akriyay sidaa oo ina waxaa la yidhaha tansibilism tarfaculka ismigeedu ina haadayni wuu ku fiicnaa lasaaxiraani qolyahan in haadaani akriyay iyaga waa la daweyn karaa icraabtooda oon inhu xaaliya shani haadaani labadaasi lasaaxiraani marka inhu ismigeedi waa damiiru shaniga jumlada haadani lasaaxiraanina waa khabarkeedi inkastoo laamta laga wax sheego oo meeshan oo kale laamtu ma gasha la yidhaahdo aduu ciraabteeda waa sidaa meeshaan qaaluu waxay in haadani labadani lasaaxiraani laba saaxir weeye yuriidaani waxay doonayaan an yukhrijaakum inay idinka saaraan min ardikum dhulkiina bisixrimaa sixirkooda idinkaga saaraan wayadhabaa ay la tagaan bidariiqatikum sharaftiinan wadadan dariiqadee culimanimadan aad dadka ku haysataan inay iyagu la wareegaan bay rabaan fa ajmicuu isu geeya kaydakum xeeladihiin oo dhan uma atuu imaada safan waaxidan hal saf a imaada bu waqad aflaxa waxaana guulaystay buui almamu maanta man istaclaa qofkii sarreeya waxay isku waaniyeen wax alla wixii xeelad ahaa aan isu keenno isku safna istaagno xeeladaha isu keeneen waxaa weeye ulihii iyo xarkihii dahabka oo meesha dixi ahoo kulul oo dadkii sidaa u tuban yahay ay kusii dhexdaayeen oo loo arko inay ula haru dhaqdhaqaaqayaan dadka dhaqaaqiisa ku dhaqdhaqaaqay xeeladay keene taasay noqotay fa ajmacuu bay isku yidhaahdeen uruuriya isu geeya kaydakum xeeladihiina uma atuu imaada safan waaxidan idinkoo ah waqad aflaxa waxaa guulaystay alyawma maanta man istaclaa qofkii sarreeyaa maanta guulaystay wallahu subxaana